oo ka ah oo quseeya ficilkacilmiga quseeya sagaalkaa shay waxaa loo yaqaanaa almabaadi likulli cilmin cilmi kasta mabaadida laga barto mabaadida cilmiga faraaidku marka maxay tahay inaan hore usii galna arno insha allahu tacaala kow tacliimu cilmi lfaraaid cilmiga faraaidka tacriifu cilmi lfaraaid cilmiga faraaidka qeyxidiisa horta cilmfarad maxaa la yidhahdaa waxay yidhaahdeen cilmfarad waxaa la yihahdaa huwa cilmun biqawaacida fiqhiya wa xisaabiya waa cilmi qaacidooyin fiqhiya iyo qaacidooyin xisaaba la xiriira kuwaasoo yucrafu bihaa lagu garto almustaxiquuna lilirhi kuwa mutaystay xalka iyo wamaa yastaxiqu kullu minhum mid kasta waxa uu mutaystay iyo wa asbaaba istixqaaqihim iyo asbaabta ay wax ku mutaysteen iyo wa mawaanica sababta keenaysa in loo diida dhaxalkii cilmi intaa koobaya ayaa waxaa loo yaqaanaa cilmu lfaraa'id waa cilmi koobaya qofk in la barto ciddii wax dhexli lahayd waxay dhexli lahaayeen sababta keenaysa inay wax ku dhexlaan shuruudda laga rabo iyo ma garanaysaa waxyaabaha ka hor istaagi karay dhaxalkii cilmu faraaid mowduuciisu muxuu yahay mowduucu cilmi faraaid muxuu quseeyaa fiqhigu wuxuu quseeyaa axkaamta caqiidadu waxay qusaysaa aliimaanu billaah wamalaa'ikatihi warasulih iyo wixii la ah haduu alla ku waran yahay siiradu waxay qusaysaa xayaadka xayaatu nebiy calayhi salaatu wasalaam waayahaya dhaxalku muxuu quseeyaa muxuu ka hadlaa waxaan leenahay dhaxalku waxa uu quseeyo oo uu ka sheekeeyay mawduuciis waxa weeye huwa tarikaat waxa weeyaan tarikaat waa xoolihii meydku ka tegay see buu quseynayaa min xayu bayaani qismatiha cala alwarahati lmustaxiqiin isagoo caddeynaya qaabka ugu wanaagsan oo loo qaybsan lahaa inta haddaa baratay amaratu cilmi faraaid maxay ta cilmiga markii la barto maxaa natiijo la helaya maxaa faaiid la helaya waatan faaidada la helayo qismat lfaraa'idi calaa wifqi sharci illaah in dhaxalka loo qaybiyo sidii alla ugu talagalay qofku baranaya haddii laakiinsa dhaxal uusan jirin dee waa awood baa isku sheeganaya dad baa lacagtii xoolihii ma qofka dhintay la wareegaya ayadoo bulsho badan dhexal joogto qof markuu dhaxalkii bartay laakiinse oo masaladan dhexal la yidhaahdo sidii alla ugu talagalay ayuu u weeyaan waaya nisbatu cilmi faraaid cilmiga halka la yidhaahdaye daraja intee laeg xagee buu joogaa culumtu way fara badan tahay maadi iyo diiniba cilmiga dhaxalka xagee buu ku jiraa waxaan idhi cilmi faraaid cilmiga faraaidka la yidhaahdaye waa min alculuumi alsharciyati almaxmuuda waa culuumta shareecada ee la mahadiyey weyaan namber shan alwaadic alcilmi faraaid cilmiga faraaidka ah yaa dajiyey horta yaa keenay tusaale ahaan cilmiga usuulfiqiga imaamu shaafici baa dejiyaa layidhaha saasuu ahaa cilmiga naxwada abulaswad duali saasoo kale cilmiga dhaxalka ayaa asal u ahaa waxaan leenahay huwa allaahu subxaanahu watacaala ilaahay ayaa asal u ahaa oo keenay saddex aayado quraanka ku jirta ayuunaku tilmaamay yuusiikum allahu fii wlaadikum lidakari mil xadi dunfayayn iyo walakum nisfu maa taraka aswaajukum iyo yastaftuunaka fi lkalaala saddexdaas aayadoodoo suurat nisaa ku jira buu alla subxaana wa tacaala kaga sheekeynayaa dhaxalka iyo faahfaahintiisa allana qof bini aadana oo makhluuqaadka ka ah muusan dayn dhaxalka iyo dejintiisa waaya istimdaad cilmi faraaid xagee cilmiga faraaidka markii axkaamtiisa iyo masaa'ishiisa laga sheekeynayo xagee adilada laga soo qaadanaya waxaan adilada laga soo qaadan tustamadu axkaamu cilmi lfaraa'id waxaa laga keenaa min alkitaabi wاsunnati waijmaaci الصaxaaba waijtihaadihim fii bacd اlmasaa'il afar meelood kitaabka iyo sunnada oo faahfaahinaysa masaa-ishay saxaabadu magaranaysaa ay faahfaahiyeen iyo magaranaysa iyo kuwa ku ijtihaadeen halkaas ayaa dhaxalku ka imaanaya weeyaan sideed waxa wey hadaba masaa'il alfaraaid cilmiga faraa'idka muxuu quseeyaa xageebuu ka hadla masaaisha sida tooska u abaaray oo abbaarayo maxay tahay waxaan leenahay masaaisha waa abbaaraya waxa weeye dhowr arrimood shuruud ulfaraa'id buu ka sheekayaa dhaxalka shuruudiisa koow wuxuu ka sheekayaa arkaanu arkaanta dhaxalkusoo intay rugni tahay wuxuu ka sheekayaa masaaisha dhaxalka la dhisayo wuxuu ka sheekayaa axkaamta dhaxalka lagu hagayo wuxuu ka sheekeynayaa dadka barayaa macrifat dadkii wax dhexraya in la barto wuxuu sheegayaa xaalaadkoodii wuxuu sheegayaa shuruudii ay wax ku mutaysteen siay wax u qaybsan lahaayeen intaasoo shay ayuu dhacalku ka sheekeeyaa markii masaa'il lagu leeyahay yani waxa weye waxyaaba uu quseeyo sida tooskaa u taabanayo waaya cilmiga faraaidkaa ahmiyad intee la egbu noo leeyahay waxaan leenahay cilmi faraaidka waa culuumta shareecada ilmahadiye dadkuna inay bartaan loo baahan yahay weyaan waa min alculuumi sharciya almaxmuudati weyaan xukunkiisu muxuu noqonaya waxaa leenahay xukmu tacalumi alfaraa'idi waalcamali bihi muxuu noqonayaa talow waxaan leenahay in dhaxalka la barto tacalum cilmi alfaraa'id min alfuruud alkifaaya waa waxyaabaha fardukifaayaha oo qol hadday qabato intii kale laga saamaxayo fardukifaayo waxaa layihahdaa shay haddii bulshadoo dhan laga wada rabay qolo ka mid a hadday qabato qoladii magaranaysaa qabanaysay looga maarmayo ayagu magaranaysaa ay intii kale ka qaadayaan weyaan tusaale salaada janaasada oo kale hadii ma garanaysaa bulshadii inteedii kale bulshada qeyb ka mid a ah hadday salaadii ku tukadaan meydka intii kale waa ka dhacaysaa salaadu haddaan lagu tukan wixii ku tukatala waayo waa la wada dambaabaya saasoo kale waa cilmu faraadka magaalada cid wax dhaxash haddii laga waayo khatar baa lagu sugan yaha dambaab ama alcamalu bihi fa huwa waajib weeyaan waa khasab in lagu dhaqmo cilmiga dhaxalka ah oo dadku isku dhaqaan oo xoolaha lagu dhaxalo waa waajib ayadu intaa waxaan ku dhaafaynaa mabaadi'da iyo ujeedooyinka dhaxalka maxaa dhaxal u baranaya ahmiyada intee leeg buu leeyahy xukunkiisu muxuu yahay soo garamays waxaasoo dhan qofki inuu fahamsan yahay baa la rabaa inta uusan magaranaysa u gudagelin cilmiga gudihii usan ugelin haddaba waxaan ku xijinaynaa eraybixinnada mustalaxu sidee ka warama cilmi kasta eraybixin gaara buu leeyahay mustalaxa maxaa eray bixina u ah in horey loo sii bartaa rabnaa insha allahu tacaala si markaa masaaisha hoos ugu sii galno magaranaysa ay u fududaato ay u faahfaahsanto insha allahu tacaala waxaa ugu horeeya mustalaxaadka ereybixinada faraaidka kow alfardu kelmada alfard la yiraahdo waa cid waa wax jaan go-an in xoolihii la qaataba fard la yiraahda labo alcaasib waa xoolaha cidda aan si jango aan u qaadanayn wixii soo har oo kale qaadanaysa atarika waa xoolihii Eh, meydka tegay alcawn waa masaladiibaa cawshay insha alla waa baran doona arad masaladii raddi baa ku dhacay baa dhacay waa magaranaysa cashiro noo soo socda asihaam waa waxyaabaha dadkii dadka wax dhexlaya ay qaataan baa saham la al aslu waa asalkii qofka dhintay alfarac waa cidda uu ka tegay xawaashidu waa cidda geesaha ka taagan aljamcu walcadad waa Eh, waa insha alla ayaguna noo imaanayaan alidlaa baa soo socota nasabkii baa soo altasiil altasxiix alxisaab alkalaala iyo alxajm intaas waa ereybixinno dhexalku leeyahay insha allah xabadxabad baanu arki doonnaa haddii alla idmo haddaba intaa marka kasoo tilmaamno maxay noqon kartaa qofkii markuu dhintay xoolihiisii see loogu talinaya marka ugu horayso dhaxalba intaan laga hadlin si guud waxaan leenahay alxuquuq lmutacaliqa bitarika in laga hadlaa muhiima qofkan dhintay oo xoolihiisii ka tegay sogaramays xoolaha uu ka tegay oo tarikada loo yaqaan intee xaq ayaa ku tacalluqa horta waxaa leenahay afar xaq baa ku tacalluqa kow ma aanu tajhiis ka diyaargareyntiisii maadaama asaga uu dhintay xoolahan asaga lahaa in laga diyaargareeyo waa xoolihiisaa laga bixinaya shan kun buu ka tegey laba boqolo dolar baa diyaargareyntiisi noqotay shantaa kun baa laga jaraya waa muanutjiis waa kullu maa yaxtaajuhu almayitu min xiini mowtihi ilaa an yuwaaraa fii qabri waa qofka meydkaaga waxaa u baahan yaha laga bilaabo markuu dhinto ilaa ma garanaysaa marka uu adoala ku uran yahay qabriga galo inta inta ka dhexaysa wuxuu u baahan yahay in laga diyaariya kafanay dhaqiidow qodidii waxaasoo dhan weyaan labo adduyuun deymaha lagu leeyahay in lagaga bixiyo saddex alwasiya dardaaranka wuxuu dardaarmay in laga bixiyo dardaaranka uu dardaarmaya saddex shardi baa loo xirayaa an takuuna alwasiyatu fii xuduud alulu ninkani wuxuu dardaarmayaa uluda inaysan ka badnayn xoole lix kuna buu ka tegey wuxuu yidhi niman afar kun baan u dardaarmayaa nin hebel la siiyo waxaa lagaa maya ulu maxaa u ah lix kun laba kunba labadaa kun baa dardaarankaau noqonaya waa in uusan ka badan marka adduyuun lmutacaliqa bicayni tarika deymaha la xiriira ee ma garanaysaa cafwan an takuuna alwasiyatu liajnabiyin cala lmeyd cidda wax loo dardaarmayo shardiga labaad ee wasiya cidda wax loo dardaarmayo waa inay tahay cid aan dhaxalka wax ku lahayn arrinka saddexaad waxaa weeye an takuuna alwasiyatu mubaaxa sharcan wuxuu dardaarmayaa wax sharci hadduu yidhaha khamraan u dardaarmay inuu ku soo gato laga yeeli mayo maxaa yeelay dee khamradu wax sharcan bannaan ma aha saddex shardi markaa ku xid wux waa inay ulud ka yar yihiin ama la eg yihiin waa inay cid aan dhexalkaa ku lahayn waa inuu dardaarmaa iyo wax xalaala waa inuu dardaarmaa arkaanul irsi dhaxalka tiirarkiisa waa saddex arkaanul irsi dhaxal markii la sheego inuu dhaxal ku saabsan yahi in wax la dhaxlo soo maa de waa in shuruud loo helaa iska dhaxal maaha nin lama dhaxlo shuruuda dhaxalku marka waxay noqonaysaa saddex almuwaris arkaanul irsi alaaa waa saddex almuwaris baa ugu horeeya waa meydkii huwa almayit aladii faaraqa alxayaata xaqiiqa waa meydka nolosha daayey tegey akhre aaday markuu dhimanayaa loo jeeda aw ulxiqa bilamwaati xukman amwaala waayayo maxkamadii ayaa xukuntay inuu dhintay qofka meydka muwari baa la ninka xoolihiisa la dhexlayo o waa inuu jiraa meyd labo alwaari ninka wax dhexli laha waa inuu jiraa meesha cid wax dhexladiisa ma jooginba dhexal ma jirayo waaridkan waa huwa almustaxiqu lilirth min alaxyaa waa kan mutaystay dhexalka oo dadkii noolnoolaa ka mid ah xaqiiqatan si xaqiiqaya ah in loo jeedaa aw ilmulxaqi bihim ama in la haleeshiiye kuwii noolaabaa la haleeshiiyey kailmafquudi walxamli oo kale sidii kii ilmihii uurka hooyada ku jirayy kii la waayey labadoo waxaa loo xukmanaya inay nool yihiin laakiinse looma jeedo inay nool yihiin kana uurka ku jira inuu nabada ku dhalan doona lama oga geedhintin usoo dhalan doona lama oga laakiinse maxkamada iyo magaranaysaa ayaa istilmaamaysa in lagu daro sheegaysa weyaan markaas dan nool baa la xisaabinayaa waari bayna noqonayaan tan ugu dambaysa waxaa weeye almiiraath waa xaqii la dhexlayay alxaqu lmawruuf waa maa tarakahu lmayitu min amwaalin wa xuquuq waa wuxuu meydku ka tegay xoole iyo xaq wuxuu lahaa weeyaan saddexdaa markii la helo mid dhintay nin cid dhaxal lahayd iyo xoolana la dhaxlo inta haddii la dhaxalkii markaasuu imaanaya laakiinse saddexdhalo hadday maqan yihiin cid dhima jirin ayaa la dhaxlaya cid waa dhaxlay dadsan jirin ayaa wax dhaxlaya xoolo meesha la dhaxlaa haddaysanba jirinba yaa dhaxalka qaadanaya marka waka maxaa la dhaxlaya intaa markii lasoo buuxiyey shuruudul irti baanu gelaynaa haddaba dhaxalka shuruudiisa maxaa dhaxalka shardi u ah horta dhaxalka shardi maxaa u ah kow waxaa shardi u ah taxaquq mowti lmuwari in la hubiyo ninkii dhintay inuu toos u geeriyooda in la hubiyo shan beri wuu kooma ku jirayo dhaxalka inoo dhaxla ma jirto haddii alla ku waroon yahay iisheeg iisheeg bil ninkani ma soo kicinoo sibuu uga halkiyeysan yahay oo laga raja dhigaya inoo dhaxla ma jirto waa in la hubiyo qofkii inuu dhintay labo alwaari taxaquq wujuud lwaari xaya kii wax dhexli lahaa inuu noolyahay waa in la hubiya kii wax dhexli lahaa inuu nool yahay waa in la hubiya shardiga waxa wey alcilmu bisababi aw iljahl muqtadi lr alcilmu waa in la ogaadaa bisababi sababta ninkan wax ku dhexlaya waa in la ogaado aw iljihati muqtadiyati lilirthi ama jihada uu ka soo gelaya dhaxalka oo keensanaysa dhaxalkii waa in ugu dambeeya shardiga afraad waxa weeye anlaa yuujada maanicun min mawaanic alirthi dhaxalkii waxyaabihii hor istaagi jiray waa inuusan jirin intaasba koo waa in la hubiyaa kiilinta inimashadiisi dadkii wax dhaclaha inay noolnool yihiin dhammaantood in la hubiyaa ama maxkamaddu xukuntaa noloshooda iyadoo la guuran yahay qaabkaiyo sababta isku dhexli lahaayeen labadan qof kan dhexlahaye kana dhexlayo meydka jeeda isu keentay oo ababtaisu sababtay inay isdhexlaanna waa in la sheegaa weeyaan laakiin hadduu yihahdo niyuu baanu ahaan jirnayoo shan sano baanu daris ahaynoo saasaanu dhacal ku qaadanaya ma jirto asbaabul irsi asbaab noocayaa laysku dhexlaa ah horta asbaabta keenta qofkan inuu qofkan dhaxlo maxay noqon kartaa kow aan nikaax inay isqabeen ninkiibaa dhintay islaantiis baa dhexlaysa islaantii baa dhintay ninkii baa dhexlaya sabab nikaax baa isu keentay laba an nasab nasabkii baa isu keenay oo in adeerkiis weye walaalkiis weye aabihii weye hooyadiis weye e, dalakuuriyana wiilkiisaa dhalay saddex baa loo qaybanaya marka nasabka watashmalu waxayna nasabku koobayaa saddex qaybood al usuul walfuruuc iyo xawaashi asal iyo farac iyo xawaashi intaasuu ka kooban yahay waxaa loo yaqaan nasabku marka usuusha e, nasabku waa ragii dumarba waa leeyihiin faracuna waa sidaasoo kale xawaashiduna intaas in la mida weyaan asbaabul irti marka waa saddex in dadkan isqabayn in nasab ka dhexeeyo iyo in magaranaysa xawaashi jirto xawaashi xawaashi marka waxaa layihaha waa qofkan meydka hau dhintay si toos ayagu ah ma dhalin asna ma dhalin laakiinse geesihay ka taagan yihiin waa walaalkiis waa adeerkiis waa walaashiis waa in adeerkiis waa kuwa adeerka uu ahaa waa kuwaas soo jeedisa kuwaasaa marka dhaxalka wax kula weeyaan xawaashida marka la yidhaahdaa alwalaa waa nooca saddexaadoo la isku dhexli karo in alwalaa wax la isugu dhexlo waaya mawaanic lirti muxuu noqon kartaa ninkan asbaabtii irtiga waa laga helay in adeerkiis weeye oo kale sabab uu ninkan wax ku dhexlaa wuu haystaa nasab weeyaan laakiin saas sidaas ay jirto ayaa waxaa dhici karta qofkii dhaxalkan nasabka ku yimi oo kaa tusaalaha usoo qaadanay ahaa oo adeerkii ahaa ayaa waxaa la dhahayaa dhaxalkii qaadan mayse maxaa u diidi karaa intee jir ayaa la dhihi karaa ninkii qofkii xoolahan dhaxalka xaqa u lahaa dhaxal qaadan mayse oo saddex jeer ariq addoonnimayna jirto inuu addoonba yahayba oo ninkii dhintay afar wiil buu ka tegayo saddex baa xor ah midna waa adoon kaa adoonka xoolihii aabiyo dhexlimayo maxaa yeele hadduu dhaxlo dee sayidkiisiibuu xoolihii siinaya waa laga joojinaya alqatl inuu dilay ninkii inaad erkiis baa oga sokeen buu arkayo markaasuu ykankaasdhabaysoolkaga qaadanaya aleenaha maadaama aad dishay maanic baa yimi kaa hor istaagaya inaa xoolihiisa qaadato banaankaa mar ikhtilaafu diin waa kala diin isku diin maaha musliya gaal wey aabbiya muslimkiino gaal wey isdhexda mayaa meelna isku arka mayaan laa yaritu lmuminu muslimu lkaafira wala lkaafiru lmuslim isdhexda mayaan weyaan saddexdaa marka waa saddex yaabooda keeni karta qofka in loo diido ina addoonnimo keento inuu ninkii uu dhexli lahaa dilay inay isku diin aysan ahayn waaya haddaba intaanaan ka soo baxnay intaasoo tacriiful faraa'id lahayd arkaanulfaraa'id lahayd shuruudulfaraa'id lahayd asbaabulfaraa'id lahayd lahayd adduu alle ku roon yahay waxaa loo yaqaan ii sheeg idanka alle ee mawaanacul irti lahayd arkaanulfaraa'id waa waari waa muwarith waaritiya xaqun mawruuth asbaabtu waa nikaaxun walaa'un wanasab shuruuddu waxaa weeye taxqiiq xayaati alwaarith taxqiiq mowti lmuwarith iyo alcilmu bisababi almuqdiyati lilirth maanicu im waxa wey qatlun wakhtilaafu diinin wa e, riqun intaasa u sidaas kooban u qabo insha allahu tacaala anwaacun waxaan gelinaa hadda alwaariuuna min alwaariuun wa bayaanu anwaaci irihim dadkii wax dhaxli lahaa iyo se u kala dhaxli lahaayeen alwaariuuna min arijaal ragga wax dhaxla waxaan leenahay alwaariuuna min arijaali cala sabiili ijmaali cashara raggaa wax dhexala halkaa u fiirsa markii lasoo koobo waa toban wa sabiili tafsiirina hamsata cashara markii la faahfaahiyana waa shan iyo toban siida maxaan laynaa ayagoo faahfaasin baa sheegaynaa ururintan waan sheegi doonaa ayagoo faahfaahsan waatan waxaa uga qaybinaysa saddex qaybood usuul furuuc iyo xawaashi intaa u kala qaybsa usuushu waa alabu aljad aabbiya awow furuucduna waa labo alibnu iyo ibnulibni wiilkii meed ku dhalay iyo wiilkii meed ku dhalay wiiluu sii ka fahmaysaa magac kasta oo dhaxalka aan tilmaamo meydka ayaad ka soo qiyaasanaysaa wiil markaan dho wiil meyd ku dhalay gabar gabar meed ku dhalay aabe meydku aabbo u yahay hooyo meydku hooyo u yahay walaal meydka walaala yihiin waa zawj islaantiisii baa dhimatay waka asalka marka raggaaya wax dhexlahay waa labo alab waljad faraca ragga wax dhexlana waa labo alibnu wabnulibni soo afar maa intaas xawaashidu waa dadkii meydka aan dhalin asna uusan dhalin laakiinse geesaha ka taagan maxay noqonayaa alahu shaqiiq waa walaalkay isku hoy isku aabaha ahaayeen meydka alahu liab waa walaalkay meydka isku aabaha ahaayeen alahu lium waa walaalkay meydka isku hooyada ahaayeen saddex soo maa afar baa haysta ku dar toddoba shaqiiq midkay meydka isku hooyada isku aabaha ahaayeen wiiluu dhalay ibnulakhi liab midkay meydka isku aabaha ahaayeen wiilkiisa waa toban waaya afar asalah saddex walaalo ah waa toddoba labo ilmo eh, ilmo ibni akha ku dar waa sagaal alcamu shaqiiq meydka adeer meydka mid adeer u ah oo aabihii isku aabba ahaayeen alcamu liab mid meydka adeer u ah oo aabihii isku aabba ahaayeen ibnulcam ashaqiiq mid eh, meydka adeerkii uu dhalay marka midka adeerkaas waa midka iskoyska aaba ah ahaya ibnul cami liabna waka azawj waa qoftii dhimatay ninkii qabay almowla almuctiq kii wax xoreeyey shaniyo tobankaasi waa shaniyo tobanka ragga ee wax dhaxlo weeyaan haddii lasoo koobo saana dhahaysaa alabu aljad alibn ibn اlibn alakhu ibn اlakh alcam ibn اlcam azawj almuctiq tobankiiba kuwa haddii la faahfaahiyana akhaa faahfaahinaysa oo saddexa ibnulakha faahfaahinaysa oo labaah camka faahfaahinaysa oo labaah ibnulcamka faahfaahinaysa oo labaah wakaas allahuma salli calaa muxamed alwaarihaatu min annisaa dumarka wax dhexla ayaguna waa kuwee alwaarihaatu min annisaai sabcatun calaa sabiili lijmaal si koowan markii loo dhaho dumarka wax dhexlahay waa toddobo casharatun calaa sabiili eh, tafsiil markii la faahfaahiyana waa toban maxay noqon karaan markii la koobo waa toddoba markii lafaahfaahiyana toban bay noqonayaan usuusha marka dumarka wax dhalahay saddex u qeybi usuul furuuc iyo hawaashi alwaariaatu min anisaai sabcatu cala ijmaal wacasha tafsiil kow usuusha dumarkaaha waa alum kow aljadatu liab aljadatu lium aljaddat lab waa ayadii xagga hooyo aljaddat luna waa ayadii xagga aabe saddex maaha intaas faracu waa albint mid ku dhalay iyo bintulibni wiil mid ku dhalay baa dhalay waa shan xawaashidu alukhtu shaqiiqa alukhtu liab waa toddoba waxaa ku daraysaa markaa waxaa ku dartaa alzawjatu iyo almuctiqatu azawja waa ninkii dhintay islaantiisii almuctiqana qofkii dhintayba xoraysa macnuhu waa sidaa tobankaas weeye haddii la soo maxaa layhahay alab alum aljadda albint bint libni alukhtu azawja almuctiqa todobadiina waa kuwaas waaya insha allahu tacaala darsigan halkaas ayaynu ku suujinaynaa idinka alle isbuuca casharkan inooga xiga waxaan ka bilaabi doonnaa haddaan mar baranay intaas sida u kala dhaxli lahaayeen idanka alle hada billahi towfiiq sala allahu calaa sayidina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin